lafima fi saaxiin fii leylati asabt alkhaamis walcishriin min shahri dilxija caami alfi arbacaamia wa hamaanin wa halaatiin hijrati mustafa sala allahu calayhi waalihi wasalam dimna silsila duruux xadiis mustafa sala allahu calayhi waalihi wasalam badan bikitaabi alarbaciin waintiha'an bisunan wasaxiixayn yasara allahu litmaam walikmaal warasaqan ikhlas fi lqowl walcamal inahu samiicu mujiibu dacwaat majliskan oo majliskii lix iyo afartanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka loo afmafsaaxayn habeenkan waa habeen sabti ah bisha dilxijana ay tahay shan iyo labaatan kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena sala allahu caleyh waali wasalem <clears throat> waxaan ku soo jirnay kitaabka loo afmafsaaxayn oon ku soo qaadannay ama soo qaadanay shan iyo afartan cashar shan iyo afartanka cashar taqriiban waxaa ku soo idlaatay saddex maqsad oo maqaasida kitaabka uu sheekhu alifay xafidahu llah waana saddexda maqsada ugu waweyneed taqriiban ama ugu badnayd uu ka mid ahaa maqsad alcibaada iyo maqsad alcaqiida iyo maqsid alcilm iyo masaadirtiisa caawana in sha allahu tacala waxaa halkan ka bilaabaynaa maqsadka afaraad ee maqaasida Eh, kitaabka uu sheekhu alifay xafidah اllah almaqsid الraabicu maqsadka afraad axkaamu اlusrati qowska iyo reeraha axkaamta ku tacalluqda ayuu muxuu aha uu maqsid yahay weeyaan usrada waa qowska iyo reerka wixii la xiriira alkitaabu اlأwalu kitaabka koobaad annikaaxu waa nikaax weeyaan kitaabka koobaad oo muxuu ahaa maqsadkaas afaraad hoos imaanaya waa kitaabu nikaax nikaaxa waxaa lagu ilaaqa laba macno macnaha koobaad yuطlaqu cala alcaqdi caqdiga iyo waxaa weeyaan xiritaanka la xira qofka iyo rag iyo dumarka laisku caqidaa ayaa lagu ilaaqaa sida caamka ahna markii laga hadla kitaabu nikaax la yidhaahdana maqsuudkiisa asalkaa kaa weeyaan macnaha labaadna waxaa weeyaan alwau waa galmada ragga iyo dumarka isqaba u dhaxeeyo ayaa lagu ilaaqaa ama galmada guud ahaan waxaa tihahdaba laakiin maqsadka meeshaan lagala dan leeyahay waxaa weyaan caqdu nikaax waa caqdigii annikaax bimacna alcaqdi ayuu maqsuudka yahay weyaan alfasl awal fasalka koobaad ee kitaaba nikaax hoos imaanayo axkaamu nikaaxi nikaax axkaamtiisa ayuu muxuu ahaa ufasal yahay weyaan baabu tarkiibi jeclaysiin laisjeclaysiiyo ayuu baabi baabkan fi nikaaxi nikaaxa laisjeclaysiiyo oo adiladii ku soo aroortay nikaaxa wanaagga iyo fadliga iyo qiimaha iyo booska uu leeyahay ayuu muxuu aan fasalkan u fasal yahay axkaamta nikaaxa kadibna baabkan wuxuu usii baab yahay altarkiibu fi nikaax nikaaxa oo laisjeclaysiiyo xadiidka sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay khaadimi rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala nabigeenna inuu yidhi qaala inuu yidhi anas jaa waxay yimaadeen halaathatu rahtin saddex nin ayaa ilaa buyuuti aswaaji nnabiyi nabiga xaasaskiisa sala allahu calayhi waalihi wasalam guryahooda saddex baa yimaadeen yasaluuna iyagoo weydiinayaan ama kooxood waxaa tidhahdaba yasaluuna iyagoo weydiinayaan can cibaadati nnabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam nabigeenna cibaadadu cibaadaysana ayaa guryaha nabigeen intaa yimaadeen ay weydiinayeen sida ay tahay cibaadada nabigeena sal l slm markuu guryaha jooga falamaa uhbiruu goortii loo sheegay cibaadada nabigeena markii loo sheegay kaanahumaaba iyagoo taqaaluuha yaraystay oo nabiga cibaadadiisa inay aad u fara badnayn oo cibaado kooban ay tahay ayay taqriiban ayay u muuqatay wayna yaraysteen fa kadibna waxay yidhaahdeen wa ayna inteebaa naxnu annaga min annabi nabiga ka joognaa sala allahu calayhi waali wasalam annaga iyo nabiga miyaa laisbabkeen barbar dhigi karaa qad afara allaahu allah u dhaafay lahu isaga maa taqadam wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ka ah iyo wamaa ta'ahara wix dib maray labadaba ilahay uu dhaaf subxaana wa tacaala liyafira laka allaahu liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahar ilaahay maadaama uu dembigii hore iyo kii dambe u dhaafay inuu cibaadada yaraysta marka nabiga garb waa u martaa garbu u leeyahay laakiin annaga dad mudnibiin oon dembi dhaafna muxuu ah loo ballanqaaday ayaa nahay sida aawageed markay nabiga cibaadadiisa anaga isku cibaado ma noqon karno halkaasay marka qiyaasta kasoo booday ay hadalku kasoo booday qaala axaduhu midkood baa dhawaaqay marka wuxuu yidhi amaa ana aniga miya fa innii aniga usalli waan tukanaya alleyla habeenka abadan weligii qeydkaas abadanka ah salaadda uma noqonaya wuxuu noqonaya leylka abadan weligii habeenkii oo dhan waxaa weeyaan waan tukanaya wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi ana aniga asuumu waan soomaya addahra zamanka dhan waan soomi wala aftiru afurna muxuu lama imaanayo oo ma afuraayo maalino dhan waan soonaana weyaan wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi ana aniga actazilu nisaa haweenka ayaan ka fogaani falaa atazawaju ma guursanaya abadan weligey wax guur liira iskuma taabanay saddexdaas meelood ay ka booskaciyaan nin salaad joogta ah midna soon joogto ah, midna guur la-aan saddexdaas eh, ra'yo ayay kala qaateen weyaan fa jaaa waxaa yimid rasul rsulka ala yimid sal kadibna nabigan wuxuu yidhi antum adinka aladiina kuwii qultum tidhaahdeen kada wa kada dadkii warka uu ka soo yeeray salaad la-aan eh, mxuu eh, salaad joogto ah iyo soon joogto ah iyo guur laaan joogta joogto ah nimanka mxuu ahaa uu ka soo yeeray maalinka saasuu nabigeen yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam amaa ilaahay baan ku dhaartay inii anigoo nabi maxameda ah, la akhshaakum kiina idinkuga baqitaanka badan ayaan ahy lilaahi alla weyne laga baqa subxaanahu watacaala oo atqaakum idinkuga cabsida badan ayaan ahay weyaan aniga nabi maxamed sal l slem markii dadka laisku ururiye ninka ugu baqitaanka badan ugu cabsida badan alla baqitaan laga baqiy cabsi laga cabsado ayaan ahay weyaan o laakinii aniga miya asuumu waan soomayaa wa uftiru waan afuraya wa usalli waan tukanaya wa arqudu waan jiifanaya wa atasawaju waan guursanaya annisaa haweenkan waan guursani faman raqiba qofkii marka naca oo ka santaago oo iska diida can sunnatii sunnadayda falaysa minii aniga iga igamid ma ahan ayuu nabiga yihi sala allahu aleyh waali wasalam marka xadiidkan waa xadiid cadiimuulqadri jaliilihi aada u weyn oo hadyiga nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam xayaatadan sida loo dhaqmaa iyo sunanta kowniga iyo sharciga ina iswaafaji inaan laga maarmaynin ayuu xadiidkan caddaynaya nabigeena sala allahu calayh waali marka wuxuu caddeeyey in hadyigiis uu yahay inuu tukada uu saxdo hurda waa arrin waafaqsan asuna asharciya waalkowniya sidoo kale inuu soomo afura sidoo kale inuu haweenka guursada oo guurka waliba uu xadiidkan nabigeena ku caddeeyey sala allahu calayh waali in guurka la jeclaysiiyey guurka iyo iibka in la jeclaysiiyey ayuu nabigeena cadday sala allahu caleyh waali marka hadiga isaga ah waa hadigayga hadii alla ka baqitaan iyo alla subxaana wa tacaala oo la ateeca laga hadlana qof ani igaga horey lama arko maca daalika saddexdaa martaban waan marayaa inta iyada qof iska diido oo nacayb uu qabo amaba yaraysasho u yaraysanaya la imaado igama mid ma ahan ayuu nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam marka waa xadiid weyn qofka marka isagoo cibaadaysan ayaa la rabaa walaa tansa nasiibaka min addunya adduunyada nasiibka aad ku lahayd ha hilmaamin ayaa marka la rabaa weyaan xadiidka waxaa ku jirta fa jaaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam faqaal sugan riwaayo kale oo imaam muslimat ah, waa mutafaqe ayaa waxaa ku sugan in nabigeenna sala allahu calayh waali wasalam markii arrinkaa u maqlay kadibna uu khudba uu istaagay intuu mimbarka fuulay wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin aw maa baalu rijaalin rag xaalkooda muxuu yahay qaaluu kada wa kada say yidhaahdeen xadiidkan nabiga inuu rag u yimid ood la hadlay ayuu caddaynaya marka waxaa lagu tawfiiqinayaa nabigeenna sala allahu calayh wali wslem marka hore intuu daf dhahay ayaa mimbarka uu fuulay maa baalu aqwaamin ariiqadiisii cadigayd rag maxay ma carifi jir nabiga hebel ma dhihi jirin hadigiisaasay sal slm markuu saa sheegay kadibna wuxuu raaciyay inuu gooni ahaanna ayagii ugu taga ood arinta ugu dhaadhiciya ayaa marka ayaa xadiidka labada xadiid lagu jamcina weyaan xadiid sagaal boqol iyo afar iyo sagaashanaad can cabdillahi bn mascuudin waxaa laga wariyey abu cabdiraxmaan radia allahu tacala anhu arda qala wuxu yhi abdillahi bn mascuud kunaa waxaanan maca nabi nabiga ayaan la jirna sal slm shabaaban anagoo dhallinyaro ah laa najidu aanan helaynin shay-an waxna oo xoolo la-aan ana fuqara-i ana faqaala wuxuu yidhi lanaa annaga rasul wuxuu noo yidhi sal slm yaa macshara shabaab dhallinyaradii makaano kulunkeediiyow man istataaca qofkii awooda albaa'ata kharash iyo wixii muxuu ahaa lagu bixin lahaa nikaaxa falyataزawaj ha guursada maxaa yeelay fainahu guurka ayaa qadu u raaricin badan amaba u daboolitaan badan lilbasari aragga aragga xaaraanta inuu muxuu ahaa eego inuu ka daboolmo guurka ayaa mxuu ahaa ugu haboon oo qofka aduu xaas leeyahay xaas u guursada xaaraan wuxuu ka eega malaha wuxuu xaaraanta ka eegi lahaa isagoo xalaal ayuu helaya weyaan wa axsanu isaga ayaa u dhowritaan badan lilfarji farjigana isaga ayaa u dhowritaan badan oo xaaraan inuu ku dhaca isaga ayaa ka xifdin badan waatii xadiidka ahaa qofkii hadduu wax eego oo qof xaaskiisa aan u eego ehelkiisa u tago marba haddii gurigii wixii uu bannaan ka eegi lahaa ama u raadin lahaa uu ka heli maxaa balaayada ku wata qof dee ilaahay subxana wa tacala uu cadaabi rabo oo inkaar ay ku dhacday waa baab kale waman lam yastatic qofka aan awoodin fa caleyhi dushiisa waxaa ahaaday bisawmi soom inuu sooma maxaa yeeley fa inahu soomka lahu isaga wijaahun dhufaanitaan iyo inuu qofkii muxuu ahaa shahwadii ka baabi'iya ayuu u yahay saasuu nabigeena cadayna sala allahu caleyh waali wasalam baabu karaahati tabatuli qofka inuu guurka ka goo a cibaad cibaado awgeed ugu goo a karaahinimeed ayuu baabkan u baab yahay iwalkhisaa isdhufaanitaan ay waxurmat alkhisaa in qofka uu isdhufano oo waxaa weeyaan qorihii ama raayihii iska baabi'iyo ama hala tuma ama inta la jeexa laga saare inay xaaraan tahay wowgaas marka walkhisaa waxurmat alkhisaa ayaa marka ay noqonaysaa weeyaan qofka inuu isdhufaano oo sidii muxuua xoolihii oo kale raayihii ama qorihii laga saaro ama laga tuma inay xaaraan tahay ayuu baabkan u baab yahay xadiid sagaal boqol iyo shan iyo sagaashanaad can sacd ibn abiqaasim oo wuu diiday rasuula rasuulka all sala allahu alay waslem calaa cumaan ibni macuun saxaabigaas cumaan ibni macuun la yidhaha ayuu muxuua ku radiyey oo u diiday attabatula inuu cibaado darteed guurka uga tago wuu diiday walow adina lahu nabiga hadduu u idmi lahaa ninka lakhtasayna annaga waan israaya bixin lahenay qoorihii waan iska saari lahenay oo waan isdhufaan lahenay ayuu leey radi allahu tacala arda cibaadada si aan ugu tafaruqno oon cibaadada ugu go'no ayuu kala jeedaa radia allahu tacala arda laakiin nabigeena wuu diiday oo wuxuu yidhi qofka inuu cibaado darteed guur uga tago lama ogola in liis muxuu ahaa dhufaaniyana min baabi owlaa weyaan baabun baabkan wuxuu u fadfar ku dadaal haddii aad guurdoono tahay bidaati diini gabadha diinta u saaxiibka ah, ku dadaal oo aad iyo aad judi ugu bixi xadiidkaas ayaa muxuu ahaa baabkan u baab iyo axaadiista la macnaha ah xadiidka iyo lix can abi hurayrata waxaa lagu radia allahu tacala arda can nebig wuxuu ka wari sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi tunkaxu waxaa loo guursadaa almar'atu haweenayda liarbacin afar ujeeddo ayaa loo guursadaa haweenka dadka basharka ilaahay uu uumay iyo dadka wax guursada afar shay bay wax guursadaan limaaliha haweenayda la guursanayay gabadha maalka ay leeda awgi oo maalkaas isaga waxba haysto qofkii amaal wuu leeyahy maalkiisu maalkan inuu ku darsado rabaa gabadhaas marka maalkeeda inuu ku kororsado ayuu maalkiisa rabaa amaba waxba ma haystaba wali walixasabiha sharafta iyo nasabada ay gabadha ay leedahay iyo reerka ay ka dhalatay qiimaha ay booska ay joogaan ayaa in loo guursadaa si qofkii uu qiimo ugu yeesho amaba uu yidhahdo waa mid ii qalanta asabkayga asabkeeda isu qalmo tan saddexaad wa jamaaliha iyo quruxdeeda waa gabar qurux badan haalibana dadka aad bay u iyo waalidiiniha iyo gabadha diinta ay leedahay saddexdaa afartaas nuqta ama afartaa ujeedda ayaa gabadha loo guursadaa oo dadka wax guursada afartaas ujeeda mid mid ka mid a ah, ama dhammaanteed bay u guursadaan kadibna nabigeen wuxuu yidhi sal l slem fadfar ku dadaal bidaati ddiin ay bisaaxibati ddiin gabadha diinta u saaxiibka ah ku dadaal oo taa ayada doora ha qurux darnaato qof sharaf iyo baabkaas reerkeeda yay lahaanin faqiirad ha ahaato tan diinta la ku dadaal ayuu nabiga yidhi cadayy sal alla l slem taribat ha dhul dhacdo yadaaka labadaada gacnood dhulkaa ku dhaceena eh taa guursa weeyaan saasuu nabigeena cadayna sal slm taribat yadaaka waa hadal haddii aad taa guursan weyda gabadhaa diinta la gacmahaada ha dhul dhaceena oo hoog iyo shallayto ayaad gelaysaa weeyaan waa tii abshirbacaadla caley raxmatullah uu dhihi jiray eh, arinta ayada aad buu uga hadlay taqriiban yaa xasuusta gabaygii shirbacadla ya maryahan lama dhegaystaan malayna waa ya markuu gabdhaha diinta la ka hadlayo maxamedow rag maxaa qabsaday way qarsanayaane u dhihi jiray marku way qarsanayaane ha marka alcumuum eh, mid ama laba ka qabo muxuu ahaa yaan lagaa qadanina waa jirta gabdhaha diintale markuu ka hadlayo gabdhihii waxay dhaheen labadaba wuxuu ugu reebi waay mid ka qabo muxuu dhihi waay saasna way sheegeen gabdhaha in laba ibaabka la guursado aad uma jecla moogta oo mid walba waxay in muxuu ahaa ninko <laughs> marka alcumuum marka gabadha haddii diin ayna lahayn dhibkeeda ma yara runtii dhibkeeda ma yara marka qofka inuu ku dadaalo gabar diin leh ayaa aad u habboon walcabs saxiix sidoo kale gabdhahana ayaga laftirkoodii inay qurux iyo maal iyo xasab u guursadaan ayaadna xaggaas ka dhigeen oo hadduu ilaahay u jamciyo oo intaba isku helaan waa wax aad u fiican laakiin haddii ay noqoto in baabka isaga ah mid la doorto kan la doorna waa kan diinta weeyaan xadiid sagaal boqol iyo eh, todoba iyo sagaashanaad can cabdilahi bni camr caasi radi allahu tacala anhum ana rasul rasulka sal slm qaal rasuulkan wuxuu yidhi addunya adduunyada mataacun waa raaxo yar oo kooban waa raaxo yar oo kooban weeyaan wa khayru mataaci addunya adduunyada raaxadeeda tan ugu wanaaga badan ugu khayrka badanna almar'atu asaalixa waa haweeney wanaagsan subxaana allah qofkii ilaahi subxaana wa tacaala uu guri qabooban gabar ahlu diin ah gabar wanaagsan ilaahay u waafajiyo janno adduunya waa galay sida dhabta saas weeyaan su-aasha marka laga hadla waxay tahay nabiga wuxuu alayh sal l slam fadfar bidaati اdiin maxaa loola jeeda daata diinka fadfar bidaati اdiin maxaa loola jeedaa su-aasha adinkaa idinla taalla haye fadfar bidaati اdiin maxaa loola jeedaa fadl ku hanuunsan qof xaqa iyo baailka kala taqaano oo diinta fahamsan haye macno kale fadal waa qof diinta ku dhaqmayo diintiina yaqaano kuna dhaqmayo waa waxaa way fadfar bidaat diin haye macno kale fadal sheekh muuse macno kale ku muuqda qof diinta jecel haye fadfar fadl qof saalixadda oo ninkeeda baari u ah haye maasha allah fadfar bidaati اdiin dhaqan wanaagsan iyo diin isku darsaday dhankan waxba kama jira dhankan bas jawaabta martay ya sheekh waxa weeyaan man idaa ra'atha saradka indhaha markaad dhac ku siiso ama qac ku siiso farax unbaad la kala dhacaysaa saas wa idaa amartaha markii aad fartana ataacaadka way ku ateecaysaa haddii aad ka maqnaatana nafteedana xumaan way ka ilaalinaysaa iyo iyo maalka aad leed wa maaliha maasha allah wasfi aad u fiican wasfigaas muxuu ah sheekh intaad ka keenta ka alcumuum ikhwaani masaladaas fadfar bidaati diin waa meelaha laisu fadhiyo wa meelaha laisu fadhiistay weyaan sida dhabta ah gabar jilbaab weyn xiran oo gacmihii glofs iyo qufaazeyn uu ugu jira oo qur-aankii ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdisan kutubihiina sunanka iyo saxiinka inay gaartay laga yaabo jaamacadihiina islaamiga ka soo baxday diintii xambaarsan ayaad qofka indhaha ku dhufanaya intuu istaagaya marka salaadiina iyo khayrkiina wixii ku fiican markaasuu ku ordayaa sooma wuu guursani xadiidkii fadfar bidaati diina la yihi baab kale marka meeshii uga soo baxay markiiba iyagoo isfurayaad arkaysaa xaggee wax ka hadlaysayin marka xaggee salaad iska midna waxay taqaanaa xijaabkay xiran tahay waxay taqaanaa intii ay rabbigeed ku caabudi lahayd subxaana wa tacaala ma garate qabow iyo barwaaqa iyo bashbash iyo nicmo iyo tawaafuq iyo awlaad ayaa gurigii marka fadfar bidaat diin ma tii hora mise tii dambe ya sheekh khiyaarukum fi ljaahili waxaan kala jeedaa masalada hay marka macnaheeda ma ahan aqoon kaligeed fadfar bidaati diin macnaheeda ma aha gabar aqoon la bas kaligeed waa ma aha macnahaas sax ma aha waa qof yaqaano intii ilaahay uu ka rabay oo waajibkeed aqalla shay intaas garan kara wixii waajibku ay ah, wax ka muxaram ay garan kara ugu yaraan tan labaadna diinta ku dhaqma haddii ay sunanka iyo saxiixinka xifdisanta oo waxaa weeyaan ay eh, qur-aanka oo waxaa waye xijaab laba mitir jiitaba ay xiranta diintana ay ku dhaqmaynin farfad bidaat diin lama dhihi kartaas abadan dee ahlu diin maaha marka macnahaas aadha layskaga eego oo jaamacaday dhigataa kaligeed ma ahan walcagsu saxiix aydan sidoo kale garkii intaa la eg wadaadkii khamiiska iyo cimaamaddii koofidii ma dhigo dadkuu wacdiyaa qur-aanku waa xaafid fadfar bidaati diini kana asna kaligeed macnaheeda ma aha sida dhabta ah la socd alcaalimu man yattaqi illaah qofka ahlu diinka oo caalimka ah qofka allah ka baqa subxaana wa tacaala sida dhabta waa noocaas marka baabkaas aad in loo eego oon la dhihin xadiidka nabiga wuxuu sheegaya saxba maahan see wax u jiraan inaan la dhihin oo qofka ahlu diinka ah waa qofka diinta ilahay wixii xaaraam ka ahayna nawaahida allana ka reebtoomo qofkaas waa qofka ahludiinka ah waad garanaysaan gabdha runtii macluumaadka iyo cilmiga ay xambaarsan yihin aad u kooban aad maca daalika ahludiin ah way dhooban yihin waad aragteen qaarna macluumaadkooda maasha allah waa labada gebi halkaas cilmiga ka buuxa maca daalika nasal allah salaama alcaafiya raggiina waa saas oo kale ayagana nin macluumaadkiisa ay uu kooban yahi yahay diinta maca daalika maa allah ahludiin run ah cilmiga miduu ka buuxa waxaa weyaan fansalakh kuwii sheegay ahayna way dhooban yihin marka ah, marka lafadfar bidaat اdiin cilmi bas qofka xambaarsan yahy yaa loo fahmin hawl adag baa meesha Ah, laa shaka alcumuum markii xadiidkan aan marayn fadfur bidaati diin nabiga calayhi salaat salaam wuxuu ii sheegay aan qaatayoo waan ku hoogiyay kaa yeeri <laughs> intaad gabar muxuu ahay cilmiga xifdisan aad ku boodo adoon hoos u dhuuxinoo muxuu qofki diinta ma ku dhaqmaysaa mise waa maya kadibna aad tiraa gabar ahludiin guursa amar ligu sii mid ahludiin aan guursaday gacmayga kolkaa ku dhaceen inaad tirahdo cagsiga uga dhacay arintaa de markii aan ayay dhicino gabadha laiska howiy khuluqi man jaa idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluq inta qof ahlu diina oo waxaa weeyaan cilmiga xambaarsan haddana dabiicadda ay cid ay leeshiin aan la arkin soo maada arkin khuluq ilahi baa bixi subxana wa tacala lidalika nabigeena sal lla slam waatan uu leeyahay dadka agtayda maalinta qiyaami ugu dhowaanta badan xagga majliska waa dadka inkuwa abciga wanaagsan dumar ragna ay leeyihiin marka calcumuum baabkaas marka saas ayada aan u qaadana insha allahu tacala baab اkafaaءaةi fi الdiin baabun alkafaaءaةu kofka iyo geynta qofka uu qofka kala geeyo fi diini diinta ay ahaatay weyaan oo gabadhan waa i geysaa wiilkan waa i geeyaa oo waa ii qof muxuu ahaa aniga ii qalmo amaba ii habboon amaba igooyn karo marka la leeyahay micyaarka iyo miisaanka wax lagu eegaa muxuu yahay ma micyaarkeena caadiga ahayoo qolo fulaan oo ka dhashay iyo qolo fulanoo ka dhashay miya iyo muxuu ah, shaqa fulaan buu qabtaa iyo shaqa fulaan ma qabta miya mise waa diinta sheekha xafidahullah wuxuu u baabaystay inay macyaarkan diinta u yahay madhabkan waa madhabka maalikiyada iyo dad badan oo jamhuurta ka ah. in micyaarka la ega inuu yahay la fiirna inuu yahay ahludiin qofka hadduu ahludiin yahay qabiil kastuu ka dhasha waa in waxaa weeyaan loo guuriya saas ayada weeyaan madaahibta qaar waxay leeyihiin maya ee micyaarka waa xaalka iyo nasabka alxaal wanasab qof muxuu ahaa xataa faqriga iyo qinaaga iyo xagga mxuu ahaa xataa mihanta la qabana shaqooyinka inay xataa ay taiir leeyihiin qaarna waxay leeyihin maya muctabar way tahay laakiin markay muctabarka noqonayso waa ijbaar iyo weliga inuu qofkan ku ijbaariyo ee gabadha yar in weliga uu ijbaariyo ood ku mxuu ahaa meesha maslaxa u arka ad u guuriye inay u bannaan tahay waa arrin mashruuca nabigeena sal slam ataa saasuu ku guursaday umlmin caaisha radi allahu taala ardaha marka la qasba marka gabadha yar waa inay noqoto qofka lagu qasba qof kufu ahay leeyihi alcumuum sida muuqato adiladana ku cad idaa jaa'akum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawujuuh ilaa tafcalu takun fitnatu fi اlardi wafasaadu kabiir ow cariid marka xadiid sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can caaishata waxaa laga wuri ilmuminiin zawji nabiy sal l slm asidiiqa binti sidiiq ana radia allahu tacala an ardaaha ana abaa xudayfata abaa xudayfa saxaabiga la yidhaahdo ibna cutbata ibni rabiicata ibni cabdishamsin ahaa ninka isaga ahoo abu xudayfe ah ninka isaga ah wa kaana wuxuu ahaa abu xudayfa miman duul ayuu ka mid ahaa iyo saxaabadii shahida xaadiray badran bader xaadiray bader u xaadiray qofka marka la yihahdo wuxuu leeyahay garaado aad u sarraysa oo garaadooyinka la qaata ku uga sarrays ka mid ah ama muxuu ahaay miman shahida alcaqaba xudaybiya ragga xaadire iyo ragga bader xaadire iyo waa ragga bilad sharafta qaatay fi lislaam ay ka mid yihiin radia allahu tacala anum ardaahum wasaabiquuna alawalun min almuhajirin walansaar aladiina tabcan biixsaan wa kaana wuxuu abu xudayfa miman shahida badran badr raggi xaadira oo bilad sharafka qaatay maca nabi nabiga la xaadira sal slm tabanaa mid canug ka dhigta ayuu ahaa saaliman saalim nin la yidhahdo oo saxaabada ka mid aha oo gabar sida noo imaan doonta ree ansaareedda xuraysay ayuu wiilaysay wiilbuu ka dhigtay tabaniga nabigeena sal slm waa tii aad zayd haabit maaha zayd haabit zayd bn xaria ya qowla waaxida zayd ibnu xaria qof dhaha haabit inkuma jira ma daliil haddii la yihahdo zayd qof hadduu kugula murm u ku yihahdo zayd ibnu haabit weeyaan zayd ibnu xaria maaha haye hala sheego baabkaas maxaa u daliileh fadal nacam nacam jamiil waa wax fiican aye xaadite ka cad labada nina xataa waa kala duwan yihiin meelo badan bay kala duwan yihiin zayd ibnu xaria iyo zayd ibnu haabit ninkan muxuu ahaa zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit ma muhaajir ms ansaari ahaa waxaa loo amus waa in la jawaabo waa leyla bidaaya madaxa laga yar shaqaysiinaya mogta baasha waa yara degtayoo maadaama cashirka u yara abaaday mogta abaadkaas waa in maskaxda laga boorka laga yar jafo zayd ibnu xaria muhaajir mu ah mis ansaari u ahaa ya muhaajiri u ahaa zayd ibnu haabitna m muxuu ahaa maad ka jawaabtaan shakiga waxba kuma taraa cilmi mogta ansaariyu ahaa lidaalika markii abubakar radia allahu tacala canhu ardah u dhiibay qur jamcintiisa xilliga ah, loo dhiibay jamcinta qur-aanka waxaa isaga iyo ragga kale markay isqabtaan raggan kale muxuu ahay lahjadooda ayuu qur-aan kusoo degaye halkaa lagu yidhi waxaa sustaan jamci qur-aanka marka alcumuum zayd ibnu thaabit radia allahu tacala anhu ardah tii nabiga uu ka dhigtay weled weled kadibna gadaal dambe arinta iyad waa la diiday oo muxuuah suuradda ay kusoo degtay ayadda ay kusoo degtay weyaan ninka la yihahdo saalim tabana ah, ah, abu xudayfa tabanaa mid canuu ka dhigtay ayuu ahaa saaliman saalim wa ankaxa wuxuu u guuriyey isagoo weliba muxuu ahaa ah, oo nin la xuray ah binta akhiihi gabadhiisa ayuu u guuriyey hind bintulwaliid ibnu cutba ibnu rabiica ayuu u gabadhii abu xudayfe adeerka uu ahaa oo walaalkiis u dhalay oon mawla iyo meel waxba usoo marin baabka isaga ah ayuu ku daray weeyaan wa huwa ninkaas la yidhaahda eh, saalimna mawlan addoon la xuray ayuu ahaa limra'atin haweeney oo min alansaari ansaarida isagoo saas ayo gabar waxaa lagu daray raggii carabta kor ay u egeysay eh, wiil ninuu dhalay gabar u dhalay gabar nin raggii carabta ay kor ee u dhalay ayuu ku daray radia allahu tacala an arda marka kafaacada la eega marka waxay ahayd fii ma yatacallaqu biaddiin baabu nikaaxi labkaari gabdhaha yaryar oo bikrooyinka fadal zayd ibnu haabit zayd ibnu haabit waa dhankee ha zayd ibnu muxamed aa la dhihi jiray magaciisaba saasuu ahaa marka zayd ibnu muxamed haddana maxaa u taqaanaan waa loo yaqaanaa marka asalkia loo noqday sax wa asalkia loo noqday lidaalika usaam bin zayd waad garanaysaan markii dambe ankixi usaama gabadh le ma xasuustaan oo raggii loo diiday inaad garanaysaan raggi loo diiday waa taqaanaan naam alcumuum eh, masaladaas marka waxaa weeyaan kafaa'ada ayaa la eegayaa xagga diinta kitaabu nikaaxi alabkaari baabu nikaaxi alabkaari gabdhaha yaryar oo bikaarada in la guursada ayuu baabkan u baab yahay iyo in laistarkiibiyey arrinta ayada ah oo laisku booriyey khaasatan qofkii dee lafilka ah iyo mid kaway mahnoqduro xadiid sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad can jaabir waxaa lagu na cabdillaah radia allahu taala canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir halaka waxaa geeriyooday abi aabbahi cabdilaahi ibni xaraam ahaa ayaa geeriyooday radia allahu taala anhu arda wa taraka wuxuu isaga tagay wuxuu ka tagay ood ka geeriyooday sabca banaatin toddoba gabdhood ayuu ka tagay aw tisca banaatin ama sagaal gabdhood ayuu ka tagay waa jaabir iyo sagaal gabdhood ama toddoba gabdhood wax sahlan ma aha fatasawajtu guursaday imra'atan haweeney ayaan guursaday fayiban ee garoob ah, qof weyn ahaan guursaday fa qaala lii rasuulka wuxuu ii yidhi sal l slem tasawajta yaa jaabir jaabirow miyaad guursaday fa qultu ha nabi allo waan guursaday fa qaala bikran am hayiban ma bikra ayaad guursatay mise gabar garoob ahaad guursatay qultu waxaan bal hayiban inaa mid mxuu ahaa guursatay xagga iska dhige gabar garoob aan guursaday wayaan hayiban baan guursaday qaala nabigeen wuxuu yidhi sal slem waa wiil yar oo da yar qaala wuxuu yidhi fahallaa jaariyatan gabar yar maxaad u guursan weyday tulaacibuha aad ciyaarsiiso aw tulaacibuka aad ku ciyaarsiiso aw tudaaxikuha aad la qosasho ama ka qosashiiso aw tudaaxikuka qosashiiso ama aad la qosasho weeyaan kula qosasho weeyaan qaala wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi lahu nabiga waxaan u yidhi ina cabdallaahi cabdallaahi ibnu xaram oo aabbahay ah halaka wuu dhintay wa taraka wuxuu tagay uu ka geeriyooday banaatin gabdha wa inii anigana karitu waxaan nacay an ajii'ahunna inaan ula imaadoon u keeno bimilihinna gabar yaroo ayaga la daah oo foodley inaan u keeno ayaan nacay weyaan oy isku dhacaan fatazawajtu waxaan guursaday imra'atan haweeney oo weyn taquumu u istaagto calayhinna dushooda oo hawshooda iyo xanaanadooda u istaagto oo wa tuslixunna wanaajiso timaha mare u shallayso maray cunada u bislaysa mara iyaga isku hagaajisa maray hurdada haakada xaalkooda uu istaagto fa qaala wuxuu yidhi nabigeena sala allahu laka allah kuu barakeeyo baaraka allah kuu barakeeyo laka adiga aw qaala wuxuu khayran khayr buu nabiga ku shegay sal slm bal ninka eego dhallinyarada ah iyo boodboodkiisii iyo qofkii da-da yaraayo muxuu ahay lagdami lahaayeen ay wada ciyaari lahaayeen wada qosi lahaayeen wuxuu xagga iskaga dhigay inuu gabdhahan walaalihiisa qof weyn oo xanaanayso oo hooyo u noqoto inuu keena waadna garanaysaan hooyanimadii xitaa markii dambe isaga laftiisa hooyo loo noqday isaga laftirkiisii ayaa hooyo loo noqday waa wax aad fiican nabigeenna sal l sl hadigiisa waad garanaysaan calayhi slat slaam gabdhaha uu guursaday intooda badan intaanan ummilmumin caaisha radi allahu tacala ardaha ka ahayn intu kale garoobaya wad ahay waad garanaysaa kasoo bilow ummuna ummulmuminiina khadiija bintu khuwaylid radi allahu tacala laga soo bilaabo ilaa gabdhihii wada guursaday oo dhan nabigana sal slm waxay ahaayeen ayibaat gabdho garoobbay ahaayeen weyaan marka in la guursada garoobka wax maanico ku sugan ma lahan waana hadiga nabigana sal slm weliba hadduu qofku uula qasta taqaruban ila allahi caza wajal allogu dhawaasho iyo dadka inuu xanaanay iyo gabdhahaas garoobada ilmaha ay hayaan inuu mxuu aha iyo waalid u noqdo oo dayaac iyo muxuu ahay inaan dayacmaan ka ilaaliyo ajr shaki ma lahan weyn baa ku sugan ajar weyn baa ku sugan laakiin in gabdhaha yar la guursada weliba dadka dayarta ay guursadaan waxaa ku sugan ayagana tafaahumkooda inay isfahmaan oo muxuu ahay wax badan adduunkan ay isla badboodaan oo masaalix badan ay ka ratabanta inay weliba muxuu ahaa nabigeenna uu yidhi maxaad u guursan weydi waxay kutusinaysaa in guurkooda mxu muraqab uu yahay arrin lisjeclaysiiyey baabun maa yaxilu waxa bannaan oo min anisaai dumarka ka mid ah ayuu u baabiyay oo maa yaxrumu xaaraan ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kunaad kun waxaan gaarnay macaawa kun ayaan gaarn alxamdulilahi rabi alcaalamiin kun xadii oo axaadiista nabigeena ka mid sal slm oo kan ugu yar uu bukhaari soo saaray ama muslim soo saaray amaba labadooda iskugu tageen oo mid haba yaraatay sixadiisa farsaa loo dhoweyn kara uusan lahayn ayuu ilaahi subxana wa tacala waafajiyey inaan soo fadlullahi yutiihi man yashaa wallahu dulfadli alcadiim waa fadli ilaahay oo subxaana wa tacaala qofkii qof aan la siinin sida dhabtaa waxaa laga yaabaa hadda maanta qofka hadda intaan soo marnay meeqa xadiid wa inta fadhigaan aan fadhinay taqriiban waxaan soo marnay ilaa lix xadiiaan soo marnay lix xadiiaan soo marnay oo si sahlan daqiiqado kooban lagu qaato oodan qof ku dhiboonaynin cabdullaahi bin unays iyo saxaabi kale ii sheega raggii afartan maalmood ama bil kaamil ah in loo socdo hal xadiid u ma xasuustaan ma sheegtaan mise waa iska ya ani waxaan u sheegi kaligay baa dusha iga saaray qalbiga waa inaan wadaagno wayaan cabdullaahi bin unays iyo abu musa alashcari inuu ahyaan filayaa ayaa mid wuxuu u safray ila shaam halkaas hal xadiid weliba xadiikaas xadii ku cusub maaha waa xadii uu rabay inuu ka hubsado xadiikaas uu haayay marka shaki yar ayaa ka yarogalay marka xadiikaas inuu ka hubsado ayuu halkaa u aaday oo daabaday weliba wuxuu sameeyey markii aad meesha gaaray ritiga ayuu ka soo degay ama hashi u saarnaa markaasaa wuxuu yiri soo galo fariiso oo mayu yidhi halka qasadkaan imaaday inaan martiqaad helo ama laysoo dhaweeyey ama baabkaa ma ahayn xadiidkaas inaan hubsado inaan nabi ka maqli sal slam markaasuu yidhi haw aan ka maql nabigan ala slam bal arka hadaf kale u socda lama arka afartan maalmood annagana kun xadiiu ilaahi subxana wataala noo yasiray inaan soo marna oon wada dhagaysana oon waxaa weeyaan ka faa'idaysano waa ilahi fadligii subxana watacala lain shakartum laasiidanakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid marka nimiyahu shukriga la socda qofka inuu intuu cunto cuna cunno la siiyo cunto ilaahay asi subxana wataala u cuno kadibna alxamdulilah uu yidhaahdo ood wax weyn u arko amaba dhaqaalo ilaahay uu siiyo ood alxamdulilah yihahdo wallahi uma bilahi uma tallahi waxaa ka weyn hal xadii oo milyan jeer ka weyn oo waxaan la koobin karin ka weyn hal xadii oo xadiista nabigana sal allahu alay wasalam oo la siiyey ayaa ka weyn oo qofka u barto ayaa ka weyn sida dhabta marka nicamtaas in qalbi ahaan loo ogaado waa waxaa weeyaan tadayunka ay qayb ka tahay hadda waxaan ka hadlayna qof cilmi badan oon ahludiin ahayn waxaa la taga qofki inaad cilmi badan ku shubmaa ood axaadiista nabiga maqla alayh sl oo nicmadooda uusan dareensanayn hadi musiiba xaqiiqatan ama midka akhrina ha noqda oo dadkii dhegtooda ku rida ama kan dhegaysana ha noqda nicamtaas marka qofka inuu qalbi ahaan u dareemo dhadhansado oo laga maarmaynin sida dhabta xadiidka kunaad can abi hurayrata radi allahu tacala arda ana rasul la sl sl slm qal nabigan wuxuu yidhi laa bayna almar'ati haweenayda iyo wa camatiha hal nin cismadu cismadiis iyo guur uu hal guursada laguma kulmiyo weyaan iyo nikaax walaa bayna almar'ati haweenayd iyo khaalatiha habaryarteedna lama kulmiyo xurimat calaykum ummahaatikum wabanaatikum waakhawaatikum aayaddii aa taqaanin intii ay noo sheegtay maxaa dheeri a naska qur-aanka lagu sheegay labadan fiiriyi marka labadaa sunnadaa sheegtay dadka sunnada meel ha iska dhigala eedayaalkood mxuu ahaa eedda iyo gabadh isugeeye marka eedda iyo iyo gabadh mxuu ahaa gabadh iyo eeddada ha laisu haisugeeyeen haddii ay mxuua ah isugeeyaan ma garat hadday isugeeyaan oo yidhahdaan kadibna waxaa weeyaan eh, nusuus uma hayno aan aragna markaa gabar iyo habariteeda isla guursadeen marka inta hadday aadaanna god bay ku dhacayaan inta ay god bay ku dhacayaan marka axlaahumaa mur mid alla midii ay farta saaraanba inay yidhahdaan muxuu ahaa waan guursanaynaa inaan waan guursanayna yihahdaan oo kadibna ay bad ku dhacaan iyo inay yidhahdaan ma guursanayna oo arrintii ay diidanaayeen sunnada inay qiraan ay qiraan labadaas may mid noqonaysaa labadana mid mid u dhaanto ma lahan markii madhabkooda iyo ariiqooda la raaco xadiidka kun iyo koobaad can ibni cumar waxaa lg radi allahu tacala canhuma ana rasuulka al sal sl wuxuu diiday can ishiqaar isweydaarsiga laisweydaarsada gabdhaha guurkooda oo gabar iyo guuri aan kuu guuriye isweydaarsiga weliba maharla-aanta weeyaan shiqaarka waxaa weeyaan isweydaarsiga lisweydaartada labada gabdhood oo ninkaana gabadhiisa kan guursada kana gabadhiisa guursada kan kale iyada oonan waxaa weya ah, nikaax ah, meher aanan la bixinin washikaaru shikaarka nabigeena noo fasir sal slm an yuzawija inuu u guuriya arajulu gabadhiisa qofka kale u guuriya an yuzawijahu inuu u isna alaakharu kan kale ibnatahu gabadhiisa laysa uusan baynahuma dhexdooda sadaaqun wax mehera uusan jirin oo wax la bixina uusan jirin kaas ayaa shaqaar la yihahdaa ayaa shaqaar la yihahdaa ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam ayuu ninka la yihahdo ibnu cumar cadayna inuu nabigeena diiday sal alla slm marka gabadhaan kugu dari gabadhaydaan ku siini ama walaashaan ku siini adigana gabadhaada ama walaasha isii meherkiina aan isu qabno alfarju bilfarji ow albucu bilbuc budcigaas budcigaas muxuuaha hagooya in la sameeyo nabigeena wuu diiday sala allahu calayhi waalihi wasalam culimada marka waxay leeyihiin mafaasid baa jamhuurta waxay qabaan inuu faasid yahay ousan xirmayninba culimada qaar waxay qabaan maya eh waxa weeyaan haddii aad u galmoodo oo arrin shikaarkaas inta la sameeya loo galmoodo nikaax wuu ansaxaya laakiin mahrulmili maharkii miliga mxua gabdhaha lamidka la siinayey ayaa gabadha u waajiba ay leeyihiin wallahu aclam xadiidka kun iyo labaad can nubayhi bni wahbin waxaa laga wariyey ninka ubay ibn wahb la yihahdo raximah llah ana cumar ibna cubaydillaah ninka cumar ibna cubaydilah la yihahdo ayaa araada wuxuu doonay an yuzawija inuu u guuriyo alxata bna cumar alxa oo ina cumar ah ninka cumarka ibnu cubayd aya dhal alxaha binta shaybata ibni jubayrin ninkaa shayba ibnu jubayr la yihahdo gabadhiis inuu u guuriyo ah ayuu doonay fa arsala wuxuu u diray ilaa aban ibni cuhmaan saxaabigaas abaan ibnu cuhmaan ayuu u diray yaxduru inuu xaadiro uu yimaado daalika guurka isaga ah ayuu qof adeeg ugu diray weeyaan oo abaan ibnu cuhmaan inuu guurkaas imaado ayaa qof adeeg ugu diray wa huwa abaanna amiirulxaji xajka sanadka isaga ah qofka waday oo dadka xujayda madaxda u ahaa ayuu ahaa weeyaan fa qaala abaanun abaana wuxuu yidhi samictu cumaan ibnu cafaan cumaan ibnu cafaan ayaan ka maqlay yaquulu isagoo radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yidhi muxuu ahaa cumaan qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda abaan faqala wuxuu yidhi abaanun abaan ba wuxuu yidhi samictu cumaana ayaan ka maqlay ibnu cafaan yaquul isagoo le radia allahu tacala an arda qaala rasul lah sal slm rasuulka alle wuxuu yidhi laa yankixu ma guuriyo almuxrimu qofka muxrimkaoo xajka xiran ma guuriyo walaa yunkaxu loomana guuriyo walaa yakhtubu mana doonta oo doonis ma sameeyo saas ayaa nabigeena ka maqlay sala allahu alay slam marka baabu maa yaxilu min anisa wamaa yaxrum baabkan saddex xugun ama afar shay afar qaybood oo guurka amaba sifadiisa ha noqoto loo guursana iyo xilligiisa iyo zamankiisa amaba ha noqdo muxuu acyaanta ah, la guursanaaye ayaa laga hadlay oo ay ka hadleen gabar iyo habaryarteed hal nin islama guursan karo gabar iyo eedadaadna hallan islama guursan kara waa qodob laba weeyaan tan saddexaad ee shiqaarka iyo isweydaarsiga aanan muxuu aha meher ka lahayn iyadna lama ogola waa saddex tan afaraadna qofka muxrimka ah oo xajka xirman oo muxrimka ah inuu xaalat alixraam isagoo muxrima ah, inuu guursada amaba guuriyo amaba doonis u sameeya lama ogola intaas ayuu muxuu imaamka kusoo koobay xafidahullah baabu nahyi reebliska rabayuu baabkan u baab yahay can nikaaxi lmutcati nikaaxa mutxigacan mutcaha loo yaqaano akhiiran ugu dambayntii in liska reeba inuu xaaraam yahay ayuu baabkan u baab yahay mucada maxaa la yihahdaa nikaaxa laba mutca horta sharciga jirto mutcat alxaji wa mutcat annikaax mutcat alxajka waa tamatuca faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi ka isaga waa kan ugu fadliga badan insha allahu tacaala calaa ikhtilaafin bayna ahli cilmi xajka noocyada loo guto saddexda nooc nooc ugu fiican inuu yahay culimada e, in badan oo ka mid a qabaan raximahum allah waxafida man baqiya minhu tan labaad ama nooc labaad mutcada waa mutcat nikaax waa suuradiisa maxay tahy marka waa in qofka uu haweenay guursado markuu guursanaan uu yidhaahdo ilaa ajalin musama aan isguursanna laakiin bil baan isqabaynaa bishaan sagaalaad ilaa ay ka dhamaato ama bishaan tobanaad soo socto ilaa ay ka dhamaato ayaan isqabaynaa meherkaadana waa intaas wabilaahi towfiiq markii ay intaa dhammaatana la kala guur nikaaxulmutcakaas ayaa la yihahdaa awal islaamka wuu bannaanaa nabigeenna sala allahu alay wasalam saxaabada u baneeyey duruuf iyo xilligaas arrimo jiri awgeeda nabigu baney baneeyey sal slam markii dambena nabigeena wuu diiday weliba wuxuu ku xiray ilaa qiyaami saaca saacada qiyam ay ka dhacdo in ayna banaaneen ayuu nabigeena ku xiray sal alla slam marka nikaax mutaas marka saas ayuu xukunkiisa yahay axaadiista caddayn noo imaan culimadana waxaa ka ah masaaisha masaa'il waxaa jirta oo laakiin ay culimada safka masaaisha caqiidada iyo usuusha la gaarsiiyaa ka mid ah ahlusunna wixii masalo farci aho laisku qabto inta badan waxaa la dhigaa booska asaga maa la dhigaa oo khilaaf farci ayaa la yihahdaa laakiin masaa'il dhowr ah waxaa jirta furuucah ama masaa'il fiqi oo farci ah safka muxuu ahay masaaisha caqiidadan la geliyo maxaa loo yeelaya waxaa loo yeelayaa waxaa caam ku noqday oy shicaar iyo calaamo u noqotay dad ahlu bidca bidcadoodana ay muxuu ahaa iyo usuusha usuushana ku khilaafsan ahlusunna waljamaaca ay shicaar iyo calaamo u noqotay wacalaa hada alasaas marka waa laga soo qaaday inay noqdaan masaa'ish farciga ahaa oo fiqiga ahaa waxaa la keenay almasaa'il caqadiya iyo masaaisha usuusha ahayd ayaa safkooda ayaa la geliyey waxaa ka mid ah masaladan mutcada ka mida waxaa ka mid ah masaxa lugaha la masaxa iyada oonan waxaa weeyaan masaxa alkhufeyn cafwan ayaa ka mid a waxaa ka mid sidoo kale in mxuu ahaa la masaxa afwan in la masaxa masaxa alkhufeyna ka mid a dhowr masale oo noocaasa oo ahlusunna waljamaaca ay geliyeen safka masaaisha usuusha ah ayaa ka mida ah marka waxaa lagu yaqaanaa mutcada niminka la yidhaahdo shiicada lagu yaqaana mutcada qofkii aan tamatuc la imaanin muslim agtooda kamaaha qofkii mutcaan la imaanin waxyaabay ku tamatucaana xitaan haweenka la qaba cinda bacdi awaa'ifihim haween nin kale qaba haweeney in mutca lagu sameeyo xataa ay banaynayaan waxyaabaha la yaab kale marka kuwaas dee aad haddii looga soo sheekey waa la qandhanaya waxyaabaha qaar oo sheegeen dee kuwaas hadda aan sheegn waxay u noqonayaan wax u marka masaladaas mutcada waa noocaas awal islaamkii waa la baneeyey marka dambe ilaa qiyaami saaca nabigeena sal slam inay banaaneen ayuu caddeeyey saa in loola socda muhiima ayb xadiidka kun iyo saddexaad can sabrata ibnu macbadin waxaa laga wari aljuhani weeyaane waa saxaabi jaliil ahaa oo ree juhayne ahaa wuxuu geeriyooday khilaafadii sayd cumaan radia allahu tacala an arda degaankiisana mar jiray anahu ninka layihaha sabra kaana wuxuu ahaaday maca rasuulilah nabiga ala yula jira sal slm faqala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow dhihi inii aniga qad kuntu waxaan ahaaday adintu mid idmay lakum adinka fi listimtaaci inaad tamatuc ku samaysaan binisaa haweenka oo mud guur mudaysan aad guursataan waina allaha laweyne qad xarama uu xaramay lidalika arrinka isagaa ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaame laga gaara ilaah wuu xarimay ilaa adduunkan uu ka dhammaada waa muxaram weeyaan faman kaana qofkuu ahaaday cindahu agtiisa minhunna haweenkaas mutcada shay-un shay oo gabdha hadda mutca ku qaba eh, qofkii agtiisa ay ahaadeen fal yukhalli ha sii deeyo bacdigaas sabiilow jidkiisa oo dadka ayaga ay qaybtaas u haya ha fasaxa weeyaan walaa taahuduu ha ka qaadanina mimaa xoola aataytumuuhunna ayaga aad oo meherkii shay waxna ka qaadanina ayuu nabi yiri sal l wa fii riwaayati riwaayad qaala wuxuu yidhi amaranaa wuxuuna faray rasul rasulka sal sl bimutcati mutca ayuu nabigana faray caama alfatxi sanadkii maka la furtay xiina dakhalnaa markii aan galnay makata maka uma intaa kadib lam nakhruj kama aanan bixin minha maka kama aanan bixin xataa nahaana canha ilaa nabiga naga reebay sal allah alay slm oo fatxu maka ayuu nabiga u ogolaaday kadibna haddana reebay lianna maraaxil bay soo martay iyo xiliyo diidme iyo ogolaasho ah laakiin akhiiran ilaa qiyaami saaca weyaan ayaa la diiday wa fii riwaayati riwaayat ana rasul rasulka sal sl naha wuxuu diiday can ilmutcati mutcada ayuu diiday wa qaala wuxuu yidhi alaa min yowmika maalintiina laga bilaabo hada ee kana ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyama laga gaaro xaaraam weeyaan waman kaana qofka ahada acطaa mid siiyey shayan shay oo wax bixiyey mahar iyo wax bixiyeyna falaa yakhudhu yuusan qaadanin baabun laa yakhطubu yuusan doonin qofka calaa khibati akhiihi walaalkii doonis meeluu doonay gabar iyo reer uu wax ka doontay ha ka daba doonin weeyaan xadiidka kun iyo afaraad can ibni cumar cabdullahi bn cumar radi cabdulahi bin cumar baa dhihi naha nabiyu nabigu diiday sal slm an yabyaca inuu iibiyo bacdukum barkiin calaa bayci bacdin barkiin beecooda dadkiin mxuuaha qaar adinka idinka mid a ah, wax ay beecsadeen oy gateen amaba gadashadii taqriiban qaaba qowseyn oo adnaa u ah oo qofka meel fiican uu mxu la gaaray inuu mxuuaha laga dul iibisado ama lagu dul iibiyo nabigu uu diiday sal slm walaa yakhtuba inuusan doonin alrajulu ninka calaa khibati akhiihi walaalkii doonistiisa inuusan ka dul doonina nabigu wuu diiday sal allah alay yatruka ilaa uu ka taga alkhaatibu kii wax doonayey qablahu waa isaga ka horreeyey aw ya'dana lahu ama uu idmo u ogolaado alkhaaibu qofka khaaibka ah wax doonaya masalada meesha ku jirta waxay tahay khibada iyo sawmka ama beeca ayaa meeshan nabigan wuxuu ka hadla sal ll ly ama saxaabiga wuxuu sheegaya nabigeena inuu diiday in qof beec galay oo beeci amaba injaaziyey oo gooyey amaba ninkii isaga ay isu dhowaadeen oo ay wax ku heshiiyeen in la dhexgalo fullis lagu fullisa ayuu nabigeen diiday sal l slm sidoo kale qof reer intay wax ka doontay ama gabar doontay kadibna ogolaasho iyo rukuun culimadu waxay ku tilmaamaan ay isu bageen isubagid ay meesha ka dhacday oo laisu ogolaaday inaad qofkii ku dhexdhaca oo dhaqaale badni iyo masaayaadkan iyo waxyaabahan qofka qofkale kaga fiican yahi intuu meeshii la gala kadibna uu meeshii isaaxa zuulin ku sameeyo ayaa la diidaya laakiin shardiga culimada in badan ay xiraan waxaa weeyaan bishardi rukuuni labada qof oo wax kala gadanaysa waa inay isku qancaan oo is ogolaadaan iyagoo is ogolaada isku qanciyo wixii uun gacanta ka tuuri raba inaad kusoo dhexdhacdaa la diidaya sidoo kale guurka labadan qof inay isdoonteen oo isjeclaadeen oo dhan isla aadeen iyagoo marka un hawshoodin dhammayn muxuu u dhimantahay inaad ka dulacda la diidaya laakiin haddii muxuu shukaansigii dhinacaada aad ka gasho ya wax dhib weyn ma lahan dhinacaad aad ka gasho laakiin shukaansiga sharciga ah weyaan midkaan mataqaanaan oo cantarbaqashka oo aadka u hallaabay oo saaxiib baan nahay oo isguursan doonaa oo yani sanawaadka mana kaasoo guur lama yihahda kaas waaa mutakidii ahdaam kuwaas waxaa weyaan waa saaxiib hoosaad iyo bale iyo imtixaan iyo bale badan baa ku hareereysanka asaga laakiin gabadhii inaad muxuu ahaa gabar heblaay iyo saas ahaydo noocaas ahayda marka inaad nin walba dhinaciisa wax ka doogsin dhowdo dhibaatan weyn ma lahan filaya insha allahu tacaala dhib weyn ma lahan maxaa u daliila ah? xadiia u daliila ah. waad mataqaanaan sheega hala sheega qisa u daliila ah. haabit can rasul lah sal slam gabar saxaabiyadda oo rag ay soo dooneen soo ma jir waatay ahayd nacam raggii soo doonaya ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa mucaawiya iyo cilad baa lagu sheegay markii dambe kadibna nabigu wuxuu kula taliyay inuu ragga ayaga marka waxay ahaayeen mid ay gooni ugu ilata ma jirin waxay unu sheegtay inay labadaa nin ay soo dooneen marka baabka isaga ah waxaa u daliila weya arrinta ayada ah xadiidkaas nacam baabun annadru ilmakhtuuba haweeneyda la doona doona muxuu eh, guurka ka raba inuu eego ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun iyo shanaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu tacala anhu arda raawiyat islaam weyaan qaala abi hurayra kuntu waxaana cinda nebi nabig agtiisa anaha sal slam fa ataahu waxa yimid rajulu nin baa u yimid fa ahbara wuxuu u sheegay anahu isaga tazawaja inuu guursaday imraatan haweeney oo min alansaari ninbaa u yimid anoo nabiga la jooga sal slm abu hurera dhihi kadibna wuxuu u sheegay haweeney ree ansaareeda inuu guursaday inuu guursaday ayuu u sheega weyaan faqaala lahu rasul wu yh sl sl ilayha haweeneyd aad guursateeda ma eegtay oo qofti saa u egta xaaladeeda iyo miska fiiris qaal wuxuu maya qaal wuxuu yidhi fadhab tag fandur ilayha iyada fa fi ayun acyuni alansaari reer ansaareed indhahooda ayuu ku sugnaaday shay-an ku sugan weyaan culimada waxay leeyihiin gabdhaha reer ansaareed indhahooda maxay qabeen amaba waa yara indho yaryaraayeen amaba yara waxaa ku jiri jiray buluug zurqa ayaa ku jiri jiray labadaas mid ka mid a ah marka inaad eh, nimin eh, muxuu ahaa ninku yimid waxaa dhici karta inuusan reer ansaareed ahayn oo madaha kale oo meelaha kale ka yimid oo gabdhahooda ay shakliga indhahooda ay saas ahayn inuu yahay ood ku qanci waaye cudurba inuu arka indhaha buluuga ood aragteen dadkeen indha buluga ka warama qof indhihiisa bulug uu yahay haddii hadda aragto qof jirin badmanan sooma gabdhaha carbeedna waxay sameeyaan hadda beryahan dambe waxay ku dhejinayaan muxuu ahaa koollo oo buluug ah. ay intaa madow ku dhejinayaan si ay qurux ugu raadiyaan ayagoo ku dayanayaan qolyahaas reer galbeedkaa ya marka waa cadaadka kala duwan moogta marka qofka in laiska eega ayaa loo baahan yahay eegitaanka ilaa xadkee la eegaya jamaahiir ahlicilm waxay qabaan in la eegaa kafaynka iyo wejiga in laeega ayay qabaan wejiga jamaalka ayaa laga garanaya ee quruxday kafaynkana waxaa laga eegayaa jirka qofta siduu yahay ayaa laga eegayaa oo muxuu ahaa qof kakan oo dee rag oo kale miya ma qof yara dabacsana wamaa ilaa daalika sidii lagu garan kara marka calcalahaas saasay leeyihin culimmada raximahumullah marka calacalahaas sidaas ayaa loo badan yahay daawuud aahiri raggaas muxuu ahaa ahlu daahirka ah meel walbaa laga eega leeyihin meel walba waa laga eegi laakiin waa madhab oo de amba xataa dhan loo raacaba aan lahayn si lagu raacaba adjirayni weyaan si lagu raaca adjiraynin marka in la eego ishkaal ma lahan in wejiga iyo calacalaha laga eego oo wax muxuu ahaa mashruuc ah weyaan qolyaan hadda sacuudiga si lagu arkaa ma lahan waxay sameeyaan waxyaabaa layaab kale oo taqriiban aan ku arkay xanaabiladaas markii anadra sharciyay dhahaan gabadhii marka aad inaad qofka doono damca wuxuu imaanaya reerkii qaxwa iyo wii de ay eh, lagu soo dhaweyn lahaa la diyaarini kadibna ninkii iyo dadkii la socday ama isagiiba oo fadhiyo aabbihii iyo ay la fadhiyaan ayaa gabadhii adeega loo soo dhiibi marka adeegii ayaa loo soo dhiibi waxay ii sheegeen ragga mxuu qaar in timaha loo soo banayna gabadhii fustaankan caadiga oo ah mataqaanaan aan xirano ah, dumarka ay xirtaan oo khamiis halkii eh, eh, cabuurkan gacmo iyo adig dhar noocaas oo timaha un ay u bannaan yihiin waxaan is ihi malaha madaahiriyadii ay dhankaas ka aadeen madaahiriyadii warkaas waa soo gaaray haddii aad sugnaado marka waxaan u malaynaa waa nadrigii waa sii yar kordhiyeena laga yaaba laakiin kolleyba sida jamaahiirta ahlicilmi ay qabaan waxaa weeyaan calacalaha iyo wejiga weyaan gabadha waxay keenaysaa adeegii kadibna way noqonaysaa saasaa lii sheegay waalcilmu cinda allahi caza wajal baabun cardu rajuli ninka bandhig u bandhiga ibnatahu gabadhiisa cala rajuli saalixi nin qofka suuban iyo ninka suuban gabadhiisa inuu yihaniyahu gabadhaydan kuu guuriyo oon kugu dara inay arin fiican tahay oo raggii salafkii ugu qiimaha badnaa oo saxaabadii ugu qiimaha badnaay rag ka mid ay sameeyeen ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiidka kun iyo lixaad can cabdilahi bni cumar soomaali kama suuragelaysa can cabdilahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana cumar ibna khadaab asal ahaanba qofka yani abiicada basharkay ka suuragelayn inta badan xitaa waaad garan karta waxaad garan doontaan markii hadda cumar wa ku dhacay xarajka iyo culayska u galay iyo sida uanaaqad garan doontaan intaad gabadhayda tirada maxuuonku siiyey kadibna qofka kugu diida wejikabaxay kugu noqona mogta waa arki doontaan isagoo carooday laftarkiisi radia allahu tacala arda can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala anhuma ana cumar badelkii aad qofka samayn lahaa in aad saa usoo yarmara qofka inta isaga aad ka hortegi lahaa inuu dad saaxiibadiisa qofka asaga u yihahdo ninka hebel gabadh waan la jeclaan lahaa iyo baabkaas iyo kadibna rag kaleo saaxiibadiis ay kusoo qanciyaan war nin gabadhaas ninkaa u dhalayo saa marku hakada iyadoo muxuua oodi qaadataan iyo jiiditaan waa isla marka dhankaas in laga gala inay ku haboontaa suuragal walcilmu cind allah caza wajal laakiin toos in loo abaarana ayadna waa arkaysan can cabdillahi bni cumar radi taala anhuma ana cumar ibn khadaab radi taala anhu ardaa ta'ayamat goortii ay muxuu ahay garowowday oo ninkeeda u geeriyooday xafsatu bintu cumara radia allahu tacala canha ardaaha min khunays ibni xudaafata asahmi saxaabigaas ay ka muxuu ahaa uu ka geeriyooday oy halkaas ku agoontowday oy ku garoobowday wa kaana wuxuu ahaa ninka la yidhahdaa ninka la yihahda wuxuu ahaa khunays min asxaabi rasul rasuulka alle saxaabadiisu ka mid ahaa qad shahida weliba mid xaadiray badran baderna xaadiray sharafka rag qaatu ka mid ahaa tuufiya wuxuu ku geeriyooday ninkaas bilmadiinati madiina qaala cumar cumar ayaa wuxuu yidhi falaqiitu waxaan la kulmay cuhmaana bna cafaan kulmay facaradtu caleyh waxaan u bandhigay xafsata xafsa oo muxuu ahaa ninkeeda ka geeriyooday inaan ku dara ayaan fa qultu waxaan idhi shiita haddii aad doonta ankaxtuka xafsata binta cumara xafsa binta ina cumar ahayd kugu dari haddii aad doonto qaala wuxuu yidhi amri ana wabala soo tashani arrinkaygaan soo eegayo waan soo tashani falabidtu waan nagaaday cumar baa hadli warka wata falabidtu waxaa nagaaday layaalay habeenne ayaan nagaaday fa qaala wuxuu marka qad badaa lii waxaa ii daahiray oon qaatay anlaa atazawaja inaanan guursanin yowmii maalinkayga haadaykana xilligaan hadda la joogo inaan guursanin ayaa iga go-an oo gabadhaas inaan hadda guursada guur ahaanba inaanba guursadaba diyaar uma ahi qaala cumar wuxuu yidhi falaqiitu waxaan la kulmay abubakrin la kulmay faqultu waxaan idhi inshita haddii aad doonto ragga aad doorana bal arka marka waa raggii saxaabada nambaradii koobaad wa waa raggii nabiga sal slm alayh slat slam nabiga garbihiisa ayuu la raadsanaya gabadha gabadhiisa la raadsanaya faqultu waxaan idhi inshita haddii aad doonto ankaxtuk waxaan kuugu daraya aan kuugu guurinaya xafsada binta cumara ayaan kugu dari fasamata wuu aamusay abuu bakrin wuu aamusay falam yarjic ilaya iima soo celin shayan waxna hal kelima ima dhihin gabadhi aan kugu daraya iyo shib fa kuntu waxaan ahaa marka calayhi abubakar dushiisa awjada mid caro badan aan u carooda minii xaggayga calaa cumaana cumaan caradee aan u carooday midka weyn ayaan u carooday ninka la abu bakrin radia taala arda ilan gabadha gabadh lagu tugsana maahan waa qof qiimo badan oo wanaag badan waa kuu bandhigay midna wuxuu yidhi maba kaa rabo midna muxuu yidhi falabitu waa nagaada layaaliya habeena uma khaabaha waxaa soo doonay rasulla rasulka ala so doonay sal slm faankaxtuha iyah nabigaan u guuray alayh salat slam gabadhii xabse ahayd um lmuminiin weyaan radi allahu tacala ardaha abu bakrin abu bakr baa ila kulmay faqaala wuxuu yihi lacallaka dhici karto oo suuragal wajadta calaya inaad ii carootay xiina cararta goortaad ii bandhigtay calaya dushayda xafsata xafsa aad bandhigtay oo falam urjic ilayka war aanan kugu soo celinin qultu waxaa ihi nacam ha waan kuu carooday qaala wuxuu yidhi fainahu lam yamnacnii igama reebin shanii fainahu shanii lam yamnacnii igama reebin an arjica ilayka inaan kuu soo laabto amaan kugu soo hadal celiyo fii ma cararta waxaad bandhigtay ilaa anii aniga qad calimtu waxaan ogaa on ogaa ogaa marka idala socday ana rasuula allahi sala allahu calayhi waslem rasuulka alleh qad dakaraha gabadaa inuu sheegay oo guurkeeda iyo howlahaas inuu eh, afkiisa uu soo maray ayaan ogaa falam akun ma ahayn liufshiya mid faafiya sira rasuulilah rasulka al sl sl sirtiisa mid faafiya ma ahayn walaw tarakaha nabiga hadduu iskaga tegi lahayna la qabiltuhaa gabadh waan aqbali lahaa waan kaa guursan lahaa ee saa ula soco saas ayuu ku yih radi allahu tacala arda hada wallah aclam sal sl abdi rasul mustafa